bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu dikri xuskii buu baabu yahay alla la xuso waadducaa'i iyo baryadii alla la baryo tabaaraka wa tacala dikriga waa inta badan waxaa loo isticmaalaa carabka xusidiisa alla uu xusayo tabaaraka wa tacaala ayaa loo isticmaalaa qalbiga xuskiisana waa lagu itlaaqi karaa waxaana ugu muhiimsan dikri ilaahay la xuso qur-aanka qur-aanka akrintiisa iyo adkaarta kale mashruuca ah carabka uu adoonku alla ka xusayo tabaaraka watacaala marka asal ahaanna mashruuciyada dikriga qur-aanka ayaa allah tabaaraka watacaala uu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira xusid aada u badan alla xusa tabaaraka watacaala ifaadka dadka alla uu u dambi dhaafay darajo sarana oo weynna uu ballanqaadayna dadka waxaa ka mida wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat ragga xusida badan iyo dumarka alla xusida badan marka hadal joogo dee qur-aanka iyo sunnadaa ku tusay mashruuciyadiisa laakiin dawaabidiisa iyo shuruud buu leeyahay maxaa dikri iyo maxaan dikri ahayn see dikriga loo gutaa wahaa kada amarka maslada dikriga amaa ducada waa baryada oo inuu addoonku allah tabaaraka wa tacaala uu wax weydiisto ama codsi adduunyadiisa ku saabsan ama codsi aakharadiisa ku saabsan inuu alla u gudbisto ayaa la yidhaahdaa ducaa ducadu marka waa nooc dikriga ka mid a bal dikriga noocyadiisa ugu fadli badan bay ka mid tahay laakiin wuxuu si goonina ugu sheegay yacni mudnaan gooniya la siinaya waxaa la dhihi karaa min baab dikru alkhaasi bacda alcaam yani dikrigaa ku guda weyno ducadu way gelaysa si gooniya waxaa loogu sheegay bimacnaa in mudnaan gooniya la siiyo macnaha وعn abi hurayraa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku wuxuu yihi yaquulu allahu alla wuxuu leeyahay tacaala korahay ana anugu maca cabdii addoonkaygaan la jirankiisa ahay addoonkaygaan la jiraa maa dakaranii inta uu ixusayo oo taxarakad ay dhaqaaqayso bii aniga sababtayda shafataahu labadiisa bishimood aniga dikriga iyo xuskaygana ay bishimihiisu ula dhaqaaqahayaan addoonkaa waa la jiraa ayb ana maca cabdii akhrajahu waxaa soo saaray ibnu maajah baa soo saaray kadalika axmed iyo xaakim baa soo saaray wasacahu waxaa saxiixiyey ibnu xibaan wadakarahu waxaa sheegay albuqaariyu baa sheegay tacliiqan buu ku sheegay yani mucallaqan isagoo xadiidku la tacliiqiyey tacliiqan horaanu soo marnee xadiidka sanadkiisa qeybta hore marka la jaro laga bilaabo raawiga u horeeya marka la jaro ayaa waxaa la yidhaahdaa mucallaqa la yidhahda saas man ayb ama kulli ha la wada saxaabiga un hala soo reebo ama sanadka qeyb ka mida ah ha la jaro laakiin goyntuba hadday ka bilaabato xagga hoose markaasa waxa la yidhahda mucallaq marka bukhaari wuxuu wariyey isagoo tacliiq mucallaqa ah macnaha lafdigan hadda meesha ku yaallaayey oo uu inoo keenay waxaa iska leh ibni xibbaan iyo bukhaari tacliiqan ama lafdiga ibni maajah asagu sidan ma aha lafdiga ibn maaja waxa weeye ana cinda danni cabdi bii allah saasuu leeyahy anugu waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisaan ahay wa ana macahu xiina yadkurunii markuu ixusayana la jirankiisaan ahay fain dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsihi hadduu isagu gooni ahaantiisa ii xuso oo si khaasa ii xuso aniguna naftaydaan ku xusiyo gooni ahaan baan u xusaya wain dakaranii fii mala-in dakartuhu fii mala-in khayrin minhum hadduu dad iyo jamaaco dhexdood igu xusana aniguna jamac dhexdiisaan ku xusayaa waay oo malaa'igta dhexdiisaan ku sheegaya oo ku xusayaa way macnaha xadiidku markuu lafdigaa yahay bukhaari bukhaariyo muslim baa soo saaray ibnu maaja keliya ma soo saaray amaa lafdigan meesha inoo yaallaay lafdiga ibnu maajaha ma aha waa lafdiga ibni xibbaan fii saxiixihi iyo bukhaari tacliiqan fii saxiixihi saas way macnaha ayib xadiidku wuxuu faa allah tabaaraka wa tacala waa xadiid alqudsi horta xadiid alqudsigana waxaa la yidhahdaa waa xadiidka lafdigiisa iyo macnihiisuba xagga rabbi ka yimid waa hadalkii rabbi wa laakiin qur-aanka way kala gedisan yihiin isaga faruuq baa udhexaysa sida xadiidka nabigu xadiid alqudsigaba furuuqii ugu dhaxaysa macnaha laysa haadihi alaan macnaha maqaam hadda aan tafaasiisheeda ku geli karna maaha marka allah tabaaraka wa wuxuu yidhi ana maca cabdii addoonkayga la jirankiisaan ah xaaladda uu ixusayo bishimihiisuna ay dikrigayga ku dhaqdhaqaaqayaan waan la jiraa waan la jiraa maxaa laga wadaa waa maciyadii khaaska ahayda maciyadii caamkaed lagama wado maciyadu iyo la jiranka alle qur-aanka iyo sunnada ku yimaadaay laba qaybood weeye maciye caama iyo maciye khaasa maciyada caamka waxa weeye addoommadoo dhan bay ka dhaxaysaayo waa ogaanta alle iyo kawarhayntiisa iyo la socodkiisa iyo maqalkiisa iyo araggiisa khalqiga uu arkayo ee uu la socdo arrintooda maciye caamaa la yidhahdaa taa iyada masiye dheeraad iyo fadli dheeraadana cidda lagu sheegay uma siyaadiso laakiin maciyada khaaska ee xadiidkani ku saabsan yahay macnaheedu waxa weeye waa la jirid khaas ah oo wax laga wadaa ilaahay baa u naxariisan wuu u hiilin wuu jecel yahay wuu waafajin waa mid khaasa waay taa khaaskabaa laga wadaa marka midda khaaska marka waxaa iska leh allah tabaaraka watacala awliyadiisiiyo dadku jecel yahay wuu garab qaban wuu waafajin wuu u hiilin wuu la jiraa sidaasaa marka laga wadaa maciyada khaaska marka dadka alla xuso tabaaraka watacaala allah waa tabaaraka watacaala la jira sidaasaa laga wadaa وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مركا فضلقيس حديث تلماميو روح روح إله حسيدي سبدية وقرآن أخذ كبدية أذكار حسيدي ضبدية عرب كيس مر والبدير إله كفويه وأضون إله قرب ساقين ولا تشيروه روحوا المركا markii xadiiskii muxuu aha abu darda tirmidi ibn maaja ay soo saareen nebigu yuri sal alay wasalam alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum waadkaaha cinda malikikum waarfaciha fi darajaatikum wakhayrin lakum min infaaqi aldahabi waalwariq wakhayrin lakum min an talqow acaduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum qaluu balaa ya rasuula allah qala sal alay waslam dikru llah miyaanan idiin warramay bulow sal lay slam acmaashiinna dhan wax ugu khayr badan oo ugu dahirnaan badan boqorkiinna agtiisa oo allah eh. oo ugu sarrayn badan darajaadkiinna oo idinka khayr badan in aad dahab iyo fido sadaqaysataan ood baxsantaan oo idinka khayr badan inaad cadowgiinna la kulantaanoo qoortiisa aad garaacdaan ood laysaan iyaguna qoortiinna ay garaacaan oo idin laayaan yaniyaa shahiidda wey macnaha intaasoo dhan wax ka khayr badan laydin sheegaa haa buu dhaheen nabi allah markaasuu nebigu wuxu uhi sal alay slam waa ilaahay xuskiisa waa dikriga alle tabaaraka wa marka wax u dhigma ma jiro wax u dhigma ma jiro alle dikrigiisa tabaaraka wa tacaala ayib wacan mucaadi bni jabalin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal lay slam markaan dikri ilaahay leenahay waxaan ka hadlaynaa waa dikriga mashruuca w waa dikriga mashruuca oo qur-aanka iyo adkaarta soo aroortay iyo wixii ilaahay ruuxu uu ku weyneynayo oo masuuraadka abaa ah laga wadaa haddana qaabku u samaynaya ay tahay qaabkii shaaricu u soo aroorayee ku yimid ee uu u jideeyey kaasaa dikri laydhaha ama soomaalidu kanay dikriga u taqaano xadrada ah kaasi dikri maaha waxaan garanayaa curfiga soomaaliga ah waa waxaa jira haddii dikriba la sheegaba dikri un xadrada loo yaqaanay dikri kaleba lama yaqaanay markaasaa waxaa loo soo qaadanayaa aayadihii qur-aanka ee dikriga ka hadlay iyo axaadiistii dikriga ka hadlay kulli xadradaa la wada saaraya taas iyada dikri maaha xadrada dhaantada dhaanta dhaantada ah. bedelkaad xadrayn lahay inaad banaanka u baxdo soo dhaantaysaa ka fiican leanno dhaantadu waa ifmi markay ugu badan tahay dunuubbaad gelaysa laakiin xadradu shirkiyaad bay xambaarsan tahay wax diinta lagaga baxo baa ku jira iyada ama haddaad banaanka kusoo dhaantayso nin dambaabay umaataa laakiin weli muslima ah. marka dembi iyo shirki kee roon eh, soo dembiguma roona saas darad dhaantadaa dhaantay xadaradu xadaradu marka dikri maha iyadu soomaaliya unbaa u bixisay mooye dikri maha saas daraaddeed nusuustan in loo deliishadaay waa khalad oo waa nusuus meeshii shaaric uu ugu talagalay meel aan hayn la saaraya weye marka lagu fasiro xadrada وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ما سميه ابن آدم ابن آدم ما سميه عملا عمل كاسو أنجى بدباب بدن له استجى من عذاب الله إله عذابتي عذاب كيس كبدباب بدن من ذكر الله إله حسكيس حقيس يعني عمل كبدباب أو أما كبدباب بدن cadaab ilaahay addoonka ka badbaadin badan oo dikri ka badani ma jiro camal la sameeyo oo naar kaa badbaadiya waxaa ugu muhiimsan dikriga saas wey maa min maa camila ma sameeyo ibnu aadama camalan ma sameeyo oo anjaa korin iyo badbaadin badan lahu isaga min cadaab illaahi min dikri illaahina ka badbaadin badan saas wey min dikri illaahi alla dikrigiisa xaggiisa uga badbaadin badan camal noocaasi ma jiro akhraja waxaa soo saaray ibn abi shayba wabaraaniyu waa soo saaray biisnaadin buu kusoo saaray xasanin oo xasana ayib hadalkaa xaafidka uu yidhi biisnaadin xasanin laysa bixasan ma wanaagsana lianno sanadku xasan maahe inqiaac baa ku jira sida hitami uu yidhi oo kaleeto rijaaluhu rijaalu saxiix ama iqaad hadduu dhihi lahaa dhib ma lahaatee ama sixatu sanad ama xusnu sanad wuxuu istilsaamsanayaa inuu sanadku itisaal maca iqat rijaal inuu wato raggiisana waa in kalsoon yahay sanadkuna uu yahay sanad muttasil ah. sidaana mehe sanadku waa munqatic sanadku waa kala go-an yahay lianna ninka la yidhahdo taawuus kama uusan maqal saxaabiga mucaadi ibnu jabal la yidhahdo xumuusan ka maqal sida caliy ibn cabdillahi ibn madini iyo keyrkiiba ay leeyihiin saas daraaddeed alimaamu daar qutni wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay macnaa waxa weyaan xadiisku waa daciif dacfigana waxaa keenaya sanadkiisa munqaica ah oo kala go-an sidaas way macnaa marka xasankaas muxuu ahaaye sax maa sanadkiisu xasan maaha وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحري ما جلس ما فرستان قوما قوم قوم ما فرستان مجلسا ما لا فرست كاسو يذكرون الله الله يكو حسيان فيه دحديس يكو حسيان قول الله فرستيه ما لا فرستو ضد ما فرستان يغو الهي كو حسهيا الا هذي فرستان xafathum waxaa hareerayso isku wareejisa almalaaikatu malaaigtiibaa isku wareejisa wahashiyathum waxaa daboosha alraxmatu naxariista allah daboosha wadakarahum allahu alla wuxuu u sheegaa fii man cindahu malaaigta agtiisa ah fii man malaaigta cindahu agtiisa ana alla waa u sheegaa akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray xadiikani wuxuu faa-iidanayaa dikri majaalista ilaahay lagu xusayo ee dikriga lagu hayo majaalistaasi yani wanaagga ay leeyihiin waa majlis maalan cilmi lagu baranayo majaalisu dikri waa qur-aankii baa lagu mudaarasaynayaa lagu baranayaa tafsiir baa lagu akrinayaa dikri in laysugu yimaado oo lawada lawada laga wada qayb galo mashruuc ay tahay baa maalan lagu wada jiraa majaalista noocaasoo kale a marka aad bay u fadli badan yihin allah tabaaraka watacaala iyadiiyo dadkeeda waa jecelyahay saas daraaddeed malaa'ig khaasaa jirta oo majaalista noocaasa raadisa markay heshana isugu yeedhata malaa'igtaasi marka majaalistaasay hareeraynaysaa oo muxuu ahay dhinacyaha ka gelaysaa oo jacayl ay jeceshahay daraaddeed khayrkaasay jeceshahay macnaha naxariista rabbina dadkaa way daboolaysaa ayib way daboolaysaa allana tabaaraka watacaala yani naxariista ilahi baa dabooleysa waa loo dambi dhaafaya we ilahay agtiisana wax weyn bay ka helayaan ayib saas daraaddeed baa malaa'igtu markay gudbiso ribootkooda oo ay ku tidhaahdo rabbi yidhaahdo dadkaas aniga dikrigayga iyo xuskayga iyo samayn isugu imaan haa waanu wada dambi dhaafay markaasi malaa'igtu waxay leedahay rabbiyow mid baa ku jiray hebel la yidhaahda oo isagu dana kale u yimid malaha mid bay meesha ku ballansanaayeenoo fadhiga kasoo soo galay meeshau ka soo dabagalay malaha waxaa laga yaabaa inuu jaajuusba yahay oo hawlo kaleba meesha wato oo wax qorahayo malaha waxaa dhici karta inuu kaba xada yuu u yimid mid dana kale leh baa allow meesha joogay bay dhahayaan ah, hebel markaasuu rabbi wuxuu li tabaaraka watacala oo dhahaya waa dad ninka la fadhiista ma hooge ha ah, ma qaban ninka la fadhiiste isagana waan u dambi dhaafay baa alla leeyahy tabaaraka watacala saas way macnaha marka majaalista dikriga iyo khayrka ma sahlana ma sahlana allah tabaaraka watacaala addoommada waa ugu dambi dhaafaa waana ku faanaayo malaa'igta ugu faanaa fiiriya buu leeyahy addoommadaydi maxaa isu keenay maxay u fadhiyaan maxaa markaasay waxay rabbi rido iyo naxariis bay kaa rabaan marka rabbi tabaaraka watacaala wuxuu ugu faanaya malaa'igtiisana waa ugu faanaya taasaa macnaha uu faa'iideynaya xadiisku faa'iideynaya macnaha wahashiyathm araxma وذكرهم الله في من عنده الله تبارك وتعالى ملائكة أكتي سابوا الشيء أخرجه مسلم بوري وحديث كلها فايدة سنة إن ذكر اللي يسوي يماتو ولقى وضع قيب كله إن الفضيلة إرادة لنا لكن وذكره وذكره مركة كواد مشروعة وإلى تأكده oo hubsato dikrigaasi inuu mashruuc yahay oo qur-aanku sheegay sunnadu sheegtay waa midda labaade isu imaadkiisuna waa inuu mashruuc yahay dikriga ilaahay lagu xuso waa laba qaybood qaybna waa dikri khaas ah oo gooni gooni in loo sameeyo ayaa loo jideeyey sidaasaa nabiga laga soo gaadhay oo shaaricu u jideeyey dikrina waa dikri uu shaaricu u jideeyey in laysugu yimaado dikriga loo jideeyey isu imaadka loo jideeyey waa dikriga laysugu imaan kara isu imaadkiisu uu fadiilada iyo khayrka u wato waay ama dikri aan loogu talagelin in laysugu yimaado isu imaadkiisa iyo ka wada qayb qaadashadiisa iyo mushaarakayntiisa iyo kulankiisu markaa bidcuu noqonaya bidcuu noqonaya kan ammaanan ma noqonayo kan ammaanan ma uu noqonayo saas daraaddeed baa cabdullahi mascuud radi allahu tacala canhu ardaa ayaa waxaa ka sugan qoluu soo maray intay kulantay oo isu yimaadeen xisaabinahaya tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta iyo oo tirinahay intaa iga qabo intaa iga qabo intaasaan anigu tiriyey intaas saxbiye intaasa boqol konton saaba ku haysta dadbada ay sameeyaan markaasu wuxuu yihi wardadu wardhegeys war xumaantiina tiriya buui dembigaad gasheen tiriya anaa idiin damaana qaadahaya wax wanaagood samayseen xagga alle inuusan marna lubaynin laakiin dembigiina tiriya buui markaasuu yidhi laba mid waaye in aada haysataan dariiq ka khayr badan kii nebi maxamed iyo inaad tihiin dad irid baadinnimo furahaya oo irid baadinimo inxiraaf iyo bidca furaya inaad tihiin labadaa kay tahay wey labadaa mid kay tahay labadaa midun baad ku sugantihiin leesh leanna nebi maxamed iyo saxaabadiisii waxaan kamaydaan soo gaadhin subxaan allahi dhahaay laysugu imaanahayo a allahu akbar dhahaay laysugu imaanahayo baad bidcaad furteen buu yidhi ama nebi maxamed iyo dariiqiisiibaad mid ka khayr badan baad hesheen buuri meel adag buu dhigay sooma hawsha waa adkeeyey leanna waxa weeyaan dikriga laysugu imaanayo isu imaadkiisu waa inuu mashruuc yahay kii aan loogu talagelin laysugu yimaada waa in gooni gooni loo kala sameeyo sidii loo jideeyey saas maana ayib salaada taraawiixdaa la jideeyey in loola wada tukado waa la wada tukan laakiin haddaan idhahdo salaad duxaan isla tukanaynaa ka war bartankii masaajida inta lagu soo xaroodo mikrofoonada la shito haddii la salaad duxaan tukanaynaa jamaacana ku wada tukanaynaa qur-aankaan khatimaynaa ka warrama oo nidhaahno sheekhu maxaan bi'inahid salaad dikri baan isugu nimide ma waxbaan bi'innay ha waxbaad bi'iseen waxaad bi'iseenna waxa weeye qaabka nebi maxamed uma jibaynin sooma marka dikriga jamaaciga loo qabanayo markaa fadliga leh waa dikriga shaaricu u jideeyey sida jamaaciga ah saas maana majlis baan hadda fadhinaa xadiis baan dhegaysanaynaa waa la jideeyey sidan oo kaleeto qur-aan baa la isbarayaa la mudaarasaynayaa waa majlis la jideeyey wahaakada majaalista sida jamaaciga loo jideeye wey kuwa laga hadlayo ee markaasi laga wada qayb qaadanaya waxaa kaloo gelaya dad fadhiya oo iyagu si gooni ah ruux walba goonidiisa alla xuseeya laakiin meel wada fadhiya dikri mashruucana haya iyaguna waa gelaya anhu radi allahu canhu canhu ah, abu hureyre wey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi maa qacadda ma fadhiisto qowmun qowm maqcadan meel la fadhiisto ah, maqcadkaasoo lam yadkuruu aynan xusin allaha alle maa qacadda ma fadhiisanin qowmun qowm ma fadhiistaan maqcadan meel la fadhiisto meeshaasoo lam yadkuruu aynan xusin allaha alle fiihi dhexdiisa maqcadkaasoo ayna alla ku xusin oo walam yusalluu ayna ku salliyin cala nabiy nebiga ayna ku sallin sal ly wasalam ilaa hadday dhacdo kaana waxaa ahaanaysa calayhim korkooda xasratan qoomamo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu wa qaala wuxuuna yidhi xasanun ayb bal xasan muusan xasanun saxiix buu yidhi laakiin waa dhici kartaa nuskadii xaafidku markaa hayay xasanun keliya inay ku qoran ayb xadiidkaasi Eh, muxuu ahaayey eh, tirmidi markuu soo saaray lafdiga lafdigiisa maaha lafdiga tirmidi uu soo saaray waxa weeye maa jalasa qowmun majlisan lam yadkuru llaha fiihi walam yusalluu cala nabiyihim ila kana calayhim tirah fain shaaa cadabahum wain shaaa gafara lahum saas manaa bimacnaa dad ma fadhiistaan meel la fadhiisto oyna ilaahay ku xusin meel bay fadhiisteen alla mayna xusin nebigana mayna ku saliyin sal alay waslam hadday taasi dhacdo waxaa korkooda ahaanaysa tira tirada waxaa la yidhahdaa attabica ay raacasho iyo dabagal iyo eed bay meeshaa kala tageen ayib hadduu alla doonana wuu u cadaabi hadduu alla doonana wuu u dhaafi laakiin meeshaa wax lagu qabsado oo loo raacdo way kala tageen lafdigu kaas weeye waxaa saxiixiyey sanadkiisa xaakim alimaamu dahabi baase tacqiibay oo wuxuu yihi saalix nin la yidhahdaa ku jiro daciif ayib saalix mawla tawama ayaa ku jira buu leeyahay laakiin saalix wuxuu leeyahay rag kaloo mutaabiciin oo xadiiska ku raacay warintiisa abu daawuud iyo axmed iyo ibni xibbaan iyo xaakim baa soo saaray lafdi kaley kusoo saareen laakiin aan ka ag lafdi aan ka ag fogeyn way kusoo saareen oo macnaha ahaa ma min qowmin yaquumuuna min majlisin laa yadkuruuna allaha fiihi ilaa qaamuu min mili jiifati ximaarin wa kaana lahum xasra ma jiro dad meel ka kaakacaya meelay fadhiisteen oy wakti fadhiyeen bay ka kaakacayaan intay fadhiyeenna ilahay mayna xusin hadday taasi dhacdo waxay meesha kaga kaceen wax dameer baktigii oo kale ah qoomamona waa ku noqon doonaa qoomamo iyo shay ay ka shallaayaan waa ku noqon doontaa abu daawuud baa lafdiga iska leh xadiisku waa xadiis sugan waay sheekh albaani caleyh raxmatullah waa saxiixiyey tasiixiisana wuxuu ka soo guuriyey waa kan dambe xaakim iyo dahabi iyo nawowi buu ka soo guuriyey wakadalika lafdu tirmidi oo hadda inoo yaalana fii saxiixi tirmidi buu sheekh albaani caleyh raxmatullahi ku saxiixiyey waa kan dambe sheegna wey ama lafdigan hadda meesha yaalaay tirmidi lafdigiisii maaha xadiidku almuhim waa sugan yahay wuxuuna kutusayaa meeshaad fadhiisato adoon ilaahay xusinha ka kicin alla xus nabiga ku sali sal alay wasalam fadhigu ha dheeraado ha gaabnaado haddaad saa yeeli weydo laba arrimoodba way ku qabsan horta arrinta iyada ah lagugu dayn meeye waa lagaaga daba imaan talo miyaa laguu cadaabi doonaa mise waa lagu cafin doonaa oo masale kale laakiin waa lagaa daba imaan doonaa majlis baad fadhiisatay alla maada xusin nabiga maadan ku saliyin saasaad ku tagtay waa mid waa midda labaadee majliska intaad fadhiisatay aad ka tagtay adoon alla xusin waxaad kaga kacday wax dameer baktigii oo kale ah oo muxuu yahay waxaad kaga kacday waxaan fiicnayn waayo oo u urahaya sida dameerka baktigiisoo kale wax liitaad kaga tagtay waay waa midda saddexaadee waad qoomamayn doontaa waad mashallaayi doontaa say ku imaanaysaa wa shallaytadu waxay ku imaan doontaa ruuxa mu'minka ama muslimkaa ah maalin kasta iyo daqiiqad kasta iyo saacad kastoo marto oo uusan ka faa'iidaysanin maalinta qiyaamada markuu tago diiwaankii lasoo hordhigo oo uu arko majaalis fara badan iyo saacado iyo daqiiqado fara badan oo bilaash ku dhaafay wuu qoomamoonaya sooma waad shallaayi waxaad dhihi alla tan maanta maalinkaa haddaad wax gashan lahayd majliskaa maalintaa haddaad wax gashan lahayd soo qoommo ku noqon maayo xasrad ah, iyo qoomadu saasay ku imaanaysa xasrad qoomada saasuu ku imaanaya marka alla xuskiisa walow hal marna ha noqotee xuska albe xataa xataa subxaan allahina ha noqoto xun majliska ama ku bilow ama dhexda ama muxuuha waakada ama akhir waxaa ku sugan xadiista qaarkood sidoo kaleeto socodkana waa la mid ah. ruux muslimoo jid maraya ma jiroon alle xusayni jidkaa uu marayo xusla-aan iyo alle aan marayo ilaa qoomamo iyo tiraa noqon doonta iyaduna waa lamid adiga waxa weeye goobaha iyo meelaha tegaysa iyo socodkaaga iyo fadhigaaga ilaahay xuskiisa carabkaagu ha ka qoyanaada wa laa yazaalu yani lisaanuka radban min dikri illahi wa carabkaagu iyo qalbigaagu ilaahay xuskiisa ha qoy ha qoyanaada wey macna saasaa laga wada وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من قال روحي إلى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات تضنقر سيدي روحي سيدا إلى كان وحو أهانيا كمن روح مدلمدة اعتق حريي أربعة أنفس أفر نفض أو من ولد إسماعيل nebi ismaaciil caruurtiisii ka mida mutafaqun muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray yacni kelimadaasi toban goor ruuxii ku celiyaay laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla mooye laa ilaaha cid mudan oo xaq u leh in la caabudo oo la baryo ma jiro ila allah alla mooye sida keligii baa xaq iyo gar u leh inta kale ee la caabudayana waa gardaraa lagu caabudaya xaqdaraa lagu caabudayo dhagaxa la caabudayo wadaadka qabriga ku jira muxuu ahay geedaha qoraxda makhluuqaadkan iscaabudahayana cibaadada la siinayaay waa gardarro yaa gar ule cibaadoo dhan allah keliya soo maha saas daraaddeed laa ilaaha ila allah baa waxay tahay diinta asalkeeda iyo asaaskeeda ah soo ma leanna wixii kaloo dhan bay meesha ka saaraysa laa ilaaha ila allah markaas haddana lasii xoojiyey waxdahu keligii baa iskale cibaadada laa shariika lahu cidina lama wadaagto wax la wadaaga ma jiro bashar baan la wadaagin malaa'ig baan la wadaagin nebi baan la wadaagin geed baan la wadaagin mid qabri ku jiraan la wadaagin wax la wadaaga male laa shariika lah lahu lmulku lahaanshaha isagaa iskale boqortooyada isagaa adduun iyo aakhirba aakhiraba isagaa abuurtay isagaana maamula isagaa iskale walahu alxamdu ammaan iyo mahadoo dhanna isagaa iskale leanna waxa laysku ammaanaayo ama isagaa bixiyey ammaan aan ceeb lahayn iyo kamaal aan dhimanaan lahaynna isagaa iskale cid la wadaagta maleh wa huwa alla calaa kulli shayin shay kasta korkiisana qadiirun kii awooda waay kelimaadkaa ruuxii cashra maraatin yidhaahdo dabcan waxaa laga wadaa isaga oo rumaysan macnaha ay ka hadlayaan carabka keliyata intaad ka tiraado haddana inaad dhaqan ahaan daba marto waa midda maanta jirta wa sidan wuu akrinayaa midka qabriga aada haye muxuu ahaay sheekh hebelowda ku haya ah, midka awow hebelow ku haya awliye allahida ku haya sidan wuu akrinaya toban goor baa sheegaya boqol goor buu akrinaya laakiin isagu waxba ka heli maayo eesh lianna macnahay ka hadlaysay buuba jebinahayaaba waxaa laga hadlayaa inaad kelimaadkanna ilaahay ku xusto macnaheedana aad ilaaliso tawxiidkaa aadan jebinin dabcan macnaheeda waxay kaa reebaysa waxay ku baraysa waxan inaad fahansantahay cashra maraatin toban goor ruuxii yidhaahda kaana wuxuu ahaanayaa kaman actaqa ruux horeeyey oo kale arbacata anfusin afar nafood oo min waladi ismaaciila nebi ismaaciil carruurtiisii ah. yacni afar addoon oo addoommada ugu qaalisan nin xoreeyey buu la mid yahay lanna addoommadu saan soo marnayba addoommadu waxay ku kala qaalisan yihiin sida ay u kala qiimo badan yihiin dadka agtiisana ay ugu kala nafiisan yihiin somaynaa soo marin aan soo marnay saas daraaddeed nebi ismaaciil dadka ku abtirsaday ee la addoonsaday fadiilo siyaada bay leeyihiin xorayntooda saas maana yani carabtooda carabtay ahayd ayib marka fadiilada ay leedahay kelimadaas ayay kutus bal waa afdal dikri waay wax ilaahay lagu xuso tabaaraka wa ama loogu dhowaado ayay waxyaalaha ugu fadli badan bay ka mid tahay kelimadaas biyadii lkhayr bidin raacina aniga ima jirto ya biyadii alkhayru yuxyi wa aniga ima dhigayo inay muttafaq tahayna u maayo kelimadaas lakin waa soo hubin doona insha allahu tacala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي man qaala ruuxii yidhaahda subxaana allaahi wa bixamdihi mi-ata maratin boqol goor xudat waa la hoobinayaa canhu xaggiisa waa laga daadinayaa khataayaahu gafafyaalkiisa wa in kaanat haba ahaato gafafyaalkii mithla zabadi albaxri badda yacni xumbadeediiyo xoorteedoo kale haba ahaatay abuurka wey abuurka wain kaanad haba ahaato khataayaadki iyo dunuubtiisu midla zabadi lbaxri badda abuurkeeda ama xoorteeda ama xumbadeedoo kale haba ahaatee muttafaqun caleyh tanna waxay kutusi xadiidkani subxaan allahi wabixamdihi dikrigiina ka mid tahay fadiilada ay leedahay buu kutus ayib subxaana allahi wabixamdihi macnahooda markaad dhuuxdo laa ilaaha ila allah way la subxaan allahi wabixamdihi laa ilaaha ila allah macnaheeday xambaarsantah lianna subxaana allah allaa nasahan weeye oo hufan oo ceebka hufan fii daatihi fii asmaa'ihi fii sifaatihi allah tabaaraka wa tacaala waa yahay waa ceebka saliim meel ay ceebi ka qabato maleh dhimanaan maleh subxaan allahida waxaa soo gelaya in wax lala wadaago leh ilmo iyo caruur male xaas iyo naag male la waxyaalahaasi dhimanaan way mugta a shariig inaad u samaysahay waa nooc meel kaga dhaca tanaqus waay inaad u sheegto xaas buu leeyahay caruur buu leeyahayna waa tanaqus waa meel kaga dhaca soo ma marka subxaana allah wax kastoo ceeb noqon kaloo dhan bay meesha ka saaraysaa oo shirkigu ka mid yahay yacni ay ka mid tahay ilmaha iyo dumarkii ay ka mid yihiin asmaadiisa iyo sifaadkiisa ay ka mid tahay wax laga sheego wa kulli dalika waxaasoo dhan bay subxana allahi diidanta wa bixamdihina waxay sugaysaa wax kasta oo wanaag abay ah ilaahay u sugaysaa sooma cibaado khaalisa isagaa iskale ammaanta keligii baa iskale dhammaystirnaan aan dhimanaan lahayn keligii baa iskale ha wahaa kada subxaana allahi wa bixamdihi marka waa nafyi iyo isbaat laa ilaaha ila allahuba say u tahay nafyi isbaat laa ilaaha waa diido subxaan allahina waa diido soma ila allahu waa isbaat wa waa isbaat sidaas daraaddeed baa labadan kelimo ay kelimatu tawxiid isku macno yihiin culimo badan say taqriirinaya subxaana allahi allaa nasahan wey oo ceeb oo dhan ka hufan wabixamdihi mahadintiisana anoo ku daraya wey mutalabisan bixamdihi ammaantiisa iyo mahadintiisana aniga oo ku dheehan ayaan alla nasahayaa wey saas mana wa can juwayriyata binti alxaari ah, kelimataani waa kii imaam bukhaari caleyh raxmatullah kanna waa ku khatimi doonaa xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah xadiiska ugu dambeeya ee darsigeenna habeen dambe ugu dambeeya kitaabka uu ku dhammayn doono waxay ka hadlaysaa subxaana allahi wa subxaana allahi alcadiim yani laba kelimo alle uu jecel yahay carabkana ku fudud miisaankana ku culus waa isla xadiidka uu bukhaarina kitaabkiisa saxiixa uu ku gebagabeeyey saas man marka kelimad labadaa kelimo aad bayna isu laazimaan ah, fasabbix bixamdi rabbika sooma fasabbix bixamdi rabbika lianna nafyiga waa inuu isbaat ka dambeeyo saas daraaddeed bay labada kelimo inta badan u wada socdaan wacan juwayriyata binti alxaarisi radi allahu canha qaala waxay tidhi qaala lii wuxuu igu yidhi rasuululahi sal alay slam wuxuu igu yidhi laqad qultu waxaan idhi buu yidhi jawayriyow bacdaki gadaasha arbaca kalimaatin afar kelimo low wusinad afartaa kelimo low wusinad haddii loo miisaamo bimaa qulti waxaad adigu tidhi muddadaan kaa maqnaa waxaad akhrinayseed lahayd oo dhan haddii loo miisaamo oo lagu miisaamo mundu lyowm maanta oo dhan maanta laga soo bilaabo laqad qulti waxaan qultu waxaan idhi buu yidhi bacdaki gadaashaa arbaca kalimaatin afar kelimood oo low wusinad haddii la miisaamo bimaa qulti wixii aad tidhi mundu mundulyowm maanta laga soo bilaabo waxaa tidhi haddii loo miisaamo lawasinathunna lawasinathunna way u dhigmi lahaayeen ah, maanta laga soo bilaabo siduu waagu u baryey waxaad akhrinaysa iyo dikrigaad akhrinayso dhan afar kelimo oo haddii la garab dhigo oo loo miisaamo u dhigmi kara baan idhi buu nabigu sal lay slam afar kelimo dikri maanta dhan la akrinaya ayaa afar kelima u dhigma oo la ajir ah marka afarta kelimo maxay yihiin waa allahi wabixamdihi cadada khalqihi waa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatihi akhrajahu muslim subxaana allaahi allaa nasahanoo ceeb oo dhan ka fog wabixamdihi mahadintiisa iyo ammaanidiisana annagoo ku darayno oo ku dheehan waay cadada khalqihi buu alla nasahan oo ammaanan yahay makhluuqiisa inta tiradoodu dhan tahay intaa in la eg ayuu alle ammaanan yahay oo nasahan yahay wa ridaa nafsihi naftiisa raalli noqoshadeeda inta naftiisu raalli ku noqonayso sooma oo allah tabaaraka watacaala inuu raalli noqdo wuxuu raalli ku noqonayso wax weyn maaha waridaa nafsihi wa zinata carshihi iyo carshigiisa miisaankiisa ah, waxaa nasahaynaa oon ammaanaynaa wax u dhigma carshigiisa miisaankiisa carshiga miisaankiisana dawaad garanaysa acdamu lmakhluuqaati cala alilaaq waay intuu ilaahay abuuray buu ugu weyn yahay uguna culus yahay uguna sarreeyaa cashiga makhluuqaadka ugu weynee ugu culus miisaankiisa mid la eg baan allah tabaaraka wa tacaala in la eg baan nasahayaa oo aan ammaanayaa waay wa midaada kelimaatihi iyo kelimooyinkiisa khadda lagu qoro in la eg midaadku waa khadda midaadu waa qadar yani kelimaadka rabbi waa kelimaadka kowniga ah ee kownkan uu ku maamulo iyo kelimaadka sharciga ah ee kutubtiisa uu kusoo dejiy kelimaadkiisao dhan isku dar kelimaadka alle tabaaraka wa tacaala khadda qori kartaa intay leegta ya waata rabbi ka cabiray tabaaraka wa tacaala walow annamaa fi lardi min shajaratin aqlaam waalbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat نفدت كلمات الله آه. بدوه انت هدا يهين هذه صدوات kale lagu soo daro oo ilaahay كيسة khad looga dhigo lagu qoro badaha iyo badaha lagu darayba way dhammaan lahaayeen ilaahay kelimaadkiisiiyo weli aan qoraalkoodii dhammaanay marka nihaaye ma leh sooma ilaahay kelimaadkiisu nihaaye ma leh waxaad marka leedahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan xusayaa waxaan nasahayaa oon ammaanayaa mid aan dhammaadba lahayn sooma mid aan nihaayaba lahayn marka saas way macnaa ixaala la yidhahdaa marka ixaala la yidhahda akhrajahu muslim baa soo saaray ixaala la yidhaahdaayo yacni xus subxaana allahi iyo wabixamdigii baa waxaad ku ixaalaysay waxyaalo waaweyn ah, waxyaalo waaweyn oo macnahoodii siyaadiyey intuu alla abuuray tiradiisa baan alla subxaan allahi wabixamdii tira intaan leeg subxaan allahi wabixamdii intuu ilahay raalli noqonayo subxaan allahi wabixamdihi qiyaas miisaanka carshi carshiga miisaankiisa leeg subxaan allahi wabixamdihi kelimaadkiisa khadda qori karta in la eg waa wax aada weyn adiga marka subxaan allah subxaa allah wabixamdihi subxaan allah subxaa allah subxaa allah maanta dhan haddaad ku hayso ood waagu siduu u baryay gabalku dhacay carabkaagu inta hadduu akrinayay makhluuqa ilaahay tiradiisa ma gaarsiin kartaa ya ma gaarsiin karta marka soo lagaama badinin bal noloshaada intaad nooshahayba haddaad akrido subxana allahi wabixamdihi makhluuqa tiradiisa ma gaarsiin karta soo saas ma saas daraadeed baa marka lagaaga batay waay kelimaadku yani tirintaada ka badan ah, ilaahay ridaa nafsihi sidoo kaleeto carshiga miisaankiisa noloshaadoo dhan haddaad subxana allahi ku hayso carshiga miisaankiisa ma keeni karti laakiin nebigu sal lay waslam afartaa kelimo baa waxaasoo dhan muxuu ahaaye yaa lagu ururiyey waxaasoo dhan afartaa kelimo lagu ururiyey marka waxa weeyaan yani waxa wey waa waa waa waa macno weyn bay xambaarsantahay macno weyn bay xambaarsantahay saas wey macna وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري الباقيات الصالحات laa ilaaha ila allah wa subxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billah albaaqiyaatu kuwa harayee joogaya een dhammaanaynine adduunka yani addoonka u hadhaya weligiina uu intifaacsan doono alsaalixaatu ee wan wanaagsani laa ilaaha ila allahu waay waxyaalaha wan wanaagsan wanaagga ah ee u hari doona addoonka adduunya hadday dhammaato xoolo dhammaadano cimri dhammaado wax kasta dhammaana iyagoo aan dhammaanaynin waa kelimaadka waay laa ilaaha ila allah wsubxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah wla xawla walaa quwata ila billah akhraja waxaa soo saaray annasaa'iyu baa soo saaray wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana walxaakim nasaa-i baa soo saaray hadduu xaafidku itlaaqo sida qaalibkaas sunanka ayuu noqdaa waana siduu isaga laftiisu muqadimada kitaabku sheegay laakiin alimaam الnasaa-i kama muxuu ahaayey fi kama cinda almizi alimaam الnisaa-i xadiidkan kuma soo saarin fi sunan laakiin wuxuu kusoo saaray fi kitaabihi camal اlyowmi wاlleyla kaasuu kusoo saaray ibn xibbaan iyo xaakim baa saxiixiyey laakiin xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira nin la yidhahdo daraaj yani waxa weeye ibnu samcaan oo abulhaysam wax ka wariya ayaa sanadka ku jira waana daciif khaasatan fii riwaayatihi can abilhaysam dacfi baa ku jira ciladaasu xadiidka marka leh wamaca dalika xaakim baa saxiixiyo dahabi baa ku waafaqay laakiin wuxuu leeyahay shaahid kale oo uu soo saaray alimaamu tabari sanad xasana ay ku sheegeen culimmadu shaahidkaasaa laga yaabaa inuu ku xoogaysto oo xadiidku markaa xasan ligayrihi inuu kusoo gaadho ayib lafdiga xadiidku sidan hadda albaaqiyaatu asaalixaatuda kama bilowdeen wuxuu ka bilowdaa markaad u laabato maalan masaadirta iyadaa wuxuu ka bilowdaa istakiruu min albaaqiyaati asaalixaat waxaad badsataan ood aada u badsataan baaqiyaadka saalixaadka markaasaa waxay yidhaahdeen wamaa hunna yaa rasuul allah oo baaqiyaadka saalixaadkii maxay yihiin rasuul ilaahayo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam laa ilaaha ila allah wa subxaana allah wallahu akbar walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billah ama sidan ha u ahaato ama subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sidaana way ku timadood macnaha tartiibka kale ayib xadiidka marka xasan liayrihi buu noqon karaa albaaqiyaat asaalixaatu qur-aankay kusoo aroortay almaalu walbanuuna ziinat alxayaati addunya waalbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala fi suurati maxay ahayd fi suurati lkahfi aakhirkeedana waa kusmi sooma wabaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun maradda sooma nidan marka albaaqiyaatu saalixaadkaas tafsiirkeeda in laga wado dikrigan iyo kelimaadkan in laga wadaayo waxaa ku fasiray waxaa ku fasiray saxaabada qaar ka mid sida cumaan ibni cafaan muxuu ahaaye cabdullahi bni cumar taabiciinta ibnu musayib in badanoo salafka ka mid a ah albaaqiyaat asaalixaat kelimaadka ay ku fasiri jireen saas maana ayib marka inta kale waan garanaynaa waan soo marnay laa ilaha illa allah waan soo marnay subxaana allah waan soo marnay allahu akbar allah weyn waay ayadu macnaheeda sacdi allah wax kasta ka weyn waay ayib wixii rabbi tabaaraka wa tacaala raalli gelinayaana wax kasta ka weyn waa salaada aan ku furfuran alxamdulilah idan waa soo mar laa xawla walaa quwata ila billah xadiidkaasaa usoo socda oon kaga hadli doonnaa xadiidkan kan ku xiga ka ka dambeeya wacan samurata bni jundabin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu sal lay slam rasuulku wuxuu yihi axabu lkalaami hadal midka loogu kalgacayl badan yahay ila ilallaahi alle xaggiisa arbacun afar waay hadal lagu hadlo midka ilaahay ugu jecel yahay waa afar laa yaduruka kuma dhibayo biayihinna afartaa midooda aada bada'ta ku bilowdo afartooda taad ku bilowdood hormarisana dhib ma leh maxay yihi subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu wallahu akbar saas man waa tanada kasoo hadlayna akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray marka tawxiidkii baa ku jira iyo muxuu ahaa subxaana allah walxamdu lilahi oo ku macno dhow allahu akbar oo ilaahay weynayntiisa tabaaraka wa وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحولي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيسو ألا أدلك ميانا كتسين على كنز كيد كركي ومن كنوز الجنة جنة كيدت كيدا كمد كيد خسنة جنة كتيرة وكيد وينه كيد كاسي ما كتساواه لا حول ولا قوة إلا بالله واه آه abcan jawaabtiis su-aasha jawaabteed waxa weye itus bi rasuulilahi ii sheeg markaasuu nabigu wuxuu yiri sal lay slam wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billah waa kayd weyn oo kaydadka jannada ka macnaa ruuxii sameeya kayd weyn baa khaslada aakhara u gelaya waay ayb muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray zaada nasaa-iyu wuxuu ziyaadiyey laa maljaa min allahi ila ilayhi laa malja'a min allahi ila ilayhi laa xawla walaa quwata ila billah laa malja ila ilayhi ayuu ku daray ayib macnaheedu waxa weye laa malja-a meel la magan galo ma jirto cid la magan galaayo ma jirto meel lagu fakada ma jirto min allaahi alla laga magan galo ilaa ilayhi isaga xaggiisa mooye cid intaad ku cararto ilaahay kaa badbaadin karta miyaa jirta ya maya laakiin ilaahay baa laga cararaa isagaana lagu cararaa macnamayd allaha cuquubadiisaa laga cararaa naxariistiisaana lagu cararaa soo ma fafiruu ila allahi wa ah, fafiruu ila allah allah tabaaraka wa tacaala waxa kaa badbaadin kara cuquubadiisa iyo cadaabkiisa meeshaad kaga badbaadi karto waa inaad isaga ku cararto marka lafdigani xadiidkan abu muusa alashcari nasaa-i agtiisa lafdigan isagoo raacsan ragga qaarkood waxay leeyihiin ma hayno laakiin ka lafdi ahaan waa sugan yaho laa manja laa maljaa walaa manja minka ilaa ilayka waa sugantahay macna akar min xadii bay ku sugantahay iyadoo dikri kale ku timi ayb xadiidkan marka wuxuu faa dikriga an xawla walaa quwata ila billah iyo fadiilada uu leeyahy abu ayuub alansaari nabiga wuxuu ka wariyay sal ly wasalam inuu nabigu yihi sal lay slam habeenkii la dheelmay oo leylatu lisraa waxaan sii maray buu yidhi nabi ibraahim caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markaasu wuxuu ku yidhi muxamedow ummaddaada waxaad amartaa inay badiyaan min khiraasi aljanna jannada abuurkeeda ha badsadeen maxaa yeele jannadu turbatuhaa tayiba buui caradeedu way wanaagsan tahayoo waa caro carasan ah oo abuurka ku fiican a dhulkeeduna waa waasic wixii lagu beeran lahaa iyo abuurkii ha siyaasadeen ha badsadeen markaasa waxaa idhi bnu wamaa khiraasu ljanna oo jannada abuurkeedu muxuu yahay markaasu wuxuu yidhi laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcaiim saasman marka kelimadaasi waa kelimo aad iyo aada u qaali ah kelimo aad qaali ah wey oo dikriga aadka u qiimo badan ka mid maxay faaiideyneysaa wey kelimadu kelimadu waxay faa'iideyneysaa addoonku inuu awood uu leeyahay iyo xeelad uu leeyahay iyo tabartiisoo dhan ka beri noqdo ilahayna isu dhiibo taas man laa xawla waxay culimmada qaarkood ku fasiraan xeelad ma leeyahay laakiin waxaa laga wadaa xeelad aan anigu leeyahay oo dembiga aan kaga tago walaa quwa iyo awood aan leeyahay oon daacada ku sameeyo midna ma jirto ilaa billaahi alla kaalmadiisa mooye laa xawlada waxaa qaarkood ku fasiraan laa taxawula oo min alxiilana way ka imaan kartaa min ataxawulna way ka imaan kartaa labaduba waa macno sax oo waxay noqon kartaa laa taxawula lii min macsiyati illaah ila bimacuunati illah walaa quwata lii calaa taacati illaah ila bimacuunati illah saas way macnaha yacni haddaan idhaahdo macsiyo iyo dembi baan ka tegay iska ilaalinna iskama ilaalin kara ilaa ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooye haddaa idhaahdo daacaan samaysanayaana ma samayn karo ilaahay inuu ii kaalmeeyo mooye allow kaalmadaada waay marka marka yani addoonku markuu saasoo kale rabbigii isugu dhiibo alla waa jeceliya addoonku laakiin markuu awood sheegto oo xoog sheegto oo xoogaa isyaro mahadiyo oo yani uu yidhaahdo anaa wax qabsan kara anaa waxaan samaystay anaa kan ah anaa ka tegey anaa sameeyey anaa anaadaasi ma jecla alla tabaaraka watacaala wuxuu jeclaya alla tabaaraka wa tacaala addoonku inuu cujbigiisi iyo awooddiisoo dhan intuu ka baxo uu rabbi tabaaraka watacaala wax kasta u dhiibo maxaa yeelay haddaad adigu awood leedahay ood caqli leedahay ood cilmi leedahay ood wax kaga tagtood ku samaysa yaa ku siiyey ya so allah kuma siiy haddana maca daalika awooddaadu inaysan waxba qabanin hadduu alla xukumo waxba qaban mayso soo saas ma mid kaa cilmi badan oo kaa cibaado badan oo kaa khayr badan baan macaasidii iska celin laha sooma mid kaa khayr badan kaa daaca badan oo kaa cilmi badan oo kaa xoog badan baa daacadii samaysan laha xaggee wax ka jiraan marka arrintu marka xoog iyo awood keliya meahee tawfiiq rabbi baa meesha ku jirta sooma marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wa hadduusan alla kuu kaalmaynin waxba kuma qabsoomaya an nucmaan bni bashiirin radi allahu canhuma can nabi sal ly waslam wuxuu ka warin qaala inuu nebigu yuri sal ly wasalam ina adducaaa baryadu huwa isaga unbaa alcibaadatu cibaadada ah baryadu iyada unbaa cibaada ah raa waxa uu soo saaray waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiy baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xaakim fi lmustadrak dahabi baa ku waafaqay alimaamu nawowi iyo xaafid almanawi waxaa kaloo taxsiiniyey alxaafid asakaawi ibn xajar fi lfatxi wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid sheekh albaanina waa saxiixiye xadiikaasi waa xadiis sugan ina adducaaa huwa alcibaada wa fii lafdin adducaau huwa alcibaada oo inada laga reebana waa jira xadiidku wuxuu faa baryada alla la baryaaye inay iyadu un cibaado tahay usluubka uu hadalku u yaallo waa usluub carabi ah usluubka carabiga ana ee meesha yaallana wuxuu faa alxasru walqasru buu faa-iideeya leanna waxay dhahaan culimmada balaaqadu haddii khabarka iyo mubtadaha labadooduba la tacriifiyo oo labaduba macrifo noqdaan xasri bay faa-iideeyaan haddana markii damiirulfasli dhexda la geliyana xasrigu waa sii adagya waxay ka dhigantaa iyadoo laga karto cibaado aan baryo ahayn maba jirtaba cibaado oo dhan waa baryo cibaado oo dhan waa baryo maxaa laga wadaa alla cibaadada la caabudayaaye asaas waxaa u ah oo tirarkeeda asaasigai waaweyn ka mida baryada baryadu marka waa cibaadadta ugu muhiimsan waay warku waa saas warku waa saas macnaha waxaa laga wadaa marka allah tabaaraka watacaala wuu jecel yahay addoonkiisu inuu baryo soo alle cibaadada ma jecel addoonka raalli ugama noqdo raalli buu kaga noqdaa soo ma marka waxyaalaha ilaahay jecel yahay addoonkiisa kaga raalli noqo waxaa ka mid a ah inaad barido ood gacmaha u horsato ood baahidaada u bandhigato wadcuunii astajib lakum soomah wadcuunii astajib lakum ibarya waa laydinka yeeliy waa idinka aqbaliya ibarya allah marka waa jecel yahay aad buu jecel yahay weliba wuxuu jecel yahay inuu addoonku baahida muujisto tadaruco ilmeeyo gacanta foorsado isdhiibo alle aad buu u jecel yahay taa waxaa ku geligedsan allah tabaaraka watacaala tacaala makhluuqiisa waa kaga duway sababtu waxa weye makhluuqa markaad baryadiisa badiso waa ku nacaan soma makhluuqa waa isdhisanaysaa haddaad baryadiisa badiso baryo badan iyo bugto badan waa laysku nacaan laakiin allah mar kastood baryadiisa badiso waa kusii jeclaanaya waa kusii jeclaanaya saas daraaddeed salafku waxay dhihi jireen addoonka in baryada laga xirmaaniyo ayaa ka daran in ijaabada laga xirmaaniyo in marka horeba baryadiiba lagu garmariyo ahlis oo ilaahayba tabaaraka watacaala aadan baryi karayninba saas wey macana marka baryadu waa cibaadada weyn saas maan allah tabaaraka wa tacala inaad baahidaada u geysato adduun iyo aqraba waxaad rabto ee khayra weydiiso xadiidku waxaa kaloo faa'ideynaya haddii baryadu ay cibaado tahay cibaado weynna ay tahay oo asaasiyaadka cibaadada ay ka mid tahay cibaado yaa iska leh ya allah ayib wixii alla lahaa haddii addoommada la siiyo ka waran maxay noqonaysa ya shirki bay noqona cid kaloo la baryo marka waa shirki xadiisku xasriga macnaha xasrigaa buu ku faa-iideynayaa cibaadada oo cid kale loo sarfiyo waa shirki ilaahay laga galay waana gaalnimo saas daraaddeed baa waxaa leenahay iska cabo qur-aanka iyo sunnadaba ku cad iyo ijmaacii salafkaba in dad dhintay la baryo ama geedo la baryo ama malaa'ig loo yeedho waxaysan awoodi karin alla tabaaraka wa mooye in loo yeedho wixii rabbi lahaa loo sarfiyo diintaa lagaga baxaa diintaa lagaga baxayo inaad wax koosha iska dhaafe xataa muxuu ahaaye waxay ka mid tahay nawaaqidda ruuxa islaamnimada ka saaraysa waa khatar waana halista dad badan maanta haysata halista dad badan maanta haysato weeyo yacni waxa weye waxaa loo dhisay dadka wax aan waxba ka jirin oo taqriiban u eg asnaamtii waagii qur-aankii waxyigu degahayay quraysh lagala dagaalamay oo kaleeto islaamtii wax shabaha magaca unbaa kala gadisan laakiin nafsu shay wa awliye waxaa loo sameeyey loogu sheekeeyey dadka inay baryadana qabtaan baryadana gudbiyaan oo ilaahay u gudbiyaan awliyadaasi meeshaad joogtood ka dhawaaqdaba waa ku maqlaysaa awliyadaasi darajaad bay isu daba joogtaayo warkaaga markaad sheekh ebel u geysato sheekh ebel qolo kasii sarrayso u gudbinoo awliye ah qoladaana qolaa kasii sarrayso usii gaadhsiin qoladaana qolo kas ilaa qawsul acdamka inta la gaadhsiiyo isagu markaa ilahay toos uula xidhiiro saas maana yani waxaa lagu leeyahay awliyadu tartiibka ay u sameeyeen wax jira maaha laakiin waa wax la abuuray caamadana laga dhaadhiciyay waxaa la yidhi qawsul acdam baa u sarreeya qawsul acdam waa madaxa ugu sarreeya awliyada waxaa ka hooseeya bay dhahaan afar qutbi afar jiir oo isaga ka hooseeyaa jira awliyaa afartaa waxaa ka sii hooseeya afartan budala ah oo adduunka ku kala baahsan budaladaa iyo nujabadaasaa marka addoommada ka soo qaada baahidooda iyo codsigooda waxaan rabaa caruur baan rabaa sheekh walow caruur baan rabaa caafimaad baan rabaa sheekha warkaaga aada u gudbisay talu ma zayliciba ma weysba ma sheekh nuurba ma fulaanba mid baad adigu u geysay qoladaasina qolada sare uusii gudbinaya say usii socota acdamka bay baryadaada u tegaysa acdam xaggee buu geynaya malaa'igna ma sii maro nebina ma sii maro toos buu irida rabbi u garaacahaya codsi baa ilayaale rabbi codsidaa ila yaalla ah. oo adiga dariiqanaabaad haysataay maxamed isu lukooy wey marka caamadiiyo dadkii marka warkanaa laga dhaadhiciyey waxaa la yidhi kaalaya qubuurta iyo awliyada wax ka raadsada war waxan ilaahay baa lahaa tabaaraka wa tacaala marka silsilad aan jirin oo la dhisay wa cid wax qaban karta oo baryo ajiibi karta oo wax kaaga qaban karta oo wax ku siin kartoon allah ma jirto shirki iska cadwey marka shirki weliba ka khatarsan weye kii qurayshi ay ku jirtay oo carabta lagula dagaalamay oo dhiiggooda lagu banaystay oo diintu kala dagaalantay oo nebigu kula dagaalamay sal lay wasalam oo qur-aankiiyo sunnadu ka hadleen shirkigaas ki ku ka daran waa kani ku ka daran marka dadkii inta loo loo loo farsameeyey oo loo reemagaaleeyey baa waxaa layidhi may ahe iyaga ma baryayne muxuu ahaaye ilahay waan usii maraynaa ilahay waan usii maraynaa oo soo kii ulmaha haddana luuqa markay galeenna aayado kalaa meesha yaallo maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi quraysho haysa iyo carabo warkii arinaysaa la helay warda warkan aad leedii waa warkii gaaladu lahayde maxaad ku galgidsantiid ilaahay unbay noo sii dhoweynayaan asnaamtu iyo awliyadu ilaahay bay noo sii dhoweynayaan warku waa unkii u markaase haddana xagga inta laga soo waraaga waxaa la yidhi maya waan ognaa inayn waxba qaban karin laakiin shafaaco haddana waxaa la helay carabo ku haysa shufacaauna cinda allah asnaamta waxbama qaban karta waa ognahay laakiin ilaah agtiisa nooga ergeynaysa war wadaado xageed u wadaa marka wadaado xageed waxgeyn marka waxani marka wax jira maa allah baryadiisa tabaaraka wa waa cibaado maxdi ah waana tiirka cibaadada cid kale haddaad u sarfiso soomaa waxba ilahay agtiisaa ka sugin haddaad saa ku dhibato oo saa naftu kaaga baxdo adoo cidaan aan allahin baryahaya khalaas inahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu nnaar jannana xaaraan bay kaa tahay naartana waad ku waari hoygaagu waa naar acmaasha kaleed samaynaysoo dhanna waxba kama jiro salaadaad tukan soonkaad soomi xajka cibaadaadkan waxba kama jiro walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka haddaad shirkiba samayso camalkaad samaynayso dhan waa buraya waxbana kama jiro sooma marka dadaalkaaguna halbacaad lagu lisa weye ahlu naarna waa tahay weliba waad ku waari haddaad saa ku dhimato masalada marka in lagu baraarugo weye baryada iyo baahida addoonku waa inay alla aado tabaaraka wa tacala toosna u aado meel loosi mara male walahu waxaa u sugnaaday lahudaa waxaa laga wadaa tirmidi walahu min xadiidi anasin marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeelay bilafdin ah, walahu tirmidi waxaa u sugnaaday min xadiidi anasin marfuucan xaalu yahay mid la kor yeelay bilafdi adducaau mukhu lcibaada adducaau mukhu lcibaada lafdigaasna waa ku wariyey tirmidi isagoo xadiidu anas ah adducaau ducadii iyo baryadii mukhu lcibaadati cibaadada dhuuxeeda wey cibaadada dhuuxeeda wey mukha waxa la yidhahda waa dhuuxa ama maskaxda yani waa asaaska tiir dhaxaadka cibaadada waa saasaa laga wadaa adiga waxa laga wadaa khaaliska cibaadada saasida ah waa waa waxaa laga wadaa muxuu ahay waa waa baryada xadiidka lafdigaa markuu ku yimaado adducaau mukhu lcibaada mukhu lcibaada markuu ku yimaado waa daciif waa daciif oo sanadkiisu waxaa ku jira la yidhahda ibnulhiica cabdullahi ibn lhiica oo daciifa ku jira saas daraaddeed baa alimaam tirmidi caleyh raxmatullah markuu soo saaray wuxuu yihi hariib oo bimacnaa daciif ka dhigay waxaa daciifiyey sidoo kale sheikh caleyh raxmatullah fi daciifi tirmidi iyo keyrkiiba marka xadiisku lafdigaa ma sugna laakiin wuxuu ku sugan yahay lafdiga ka horeeya ee ah in adducaaa huwa alcibaada ama adducaa huwa alcibaada lafdigaasaa sax oo sugan macna ayb walahu waxaa u tirmidi min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu rafacahu xaaluu kor yeelay oo nabiga u koryeelay sal alay wasalam laysa muusan ahaanin shay-un shay akraba mid karaamo badan mid laga karaabalaga karaamo badan yahay laysa muusan ahaanin shay-un shay akraba mid la karaamo badan yahay cala calallaahi alle korkiisa min adducaai ducada xaggeeda looga karaamo badan yahay ma jiro shay ducada alle korkiisa shay ducada looga karaamo badan yahay ma uu jiro laysa shay-un shay ma ahaanin akrama mid karaamo badan cala allaahi alle korkiisa ku karaamo badan min adducaai ducada xaggeedana ka karaamo badan wasaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey walxaakimu xaakimna waa saxiixiyey bal xadiiska hadda waxaa ka muuqata in uu eh, mxuu ahaaye ayna cid kala warinin oo markuu tirmidi xaakim u tiiriyey waxoogaa qusuuraa ku jira xadiiska waxaa soo saaray tirmidi waxaa la wariyey ibnu maaja iyo axmed ba way la wariyeen ayib waxaa saxiixiyey xaakim dahabi waa ku waafaqay sheekh albanina sidoo kale waa saxiixinayaa xadiidku waa xadiis sugan wa shay alle korkiisa kaga karaamo badan baryada ma jiro bimacanaa xadiisku wuxuu faa'iideynayaa wax jiro oo dhan ilaahay agtiisa waxaa ugu karaamo iyo sharaf badan baryada saas maanaa wax kastoo jira cibaadaat ayb xadiiska laysa shayun taasi waxaa la yidhahdaa nakiratun fi siyaaq annafyi baa la yidhahdaayo min siyaqi alcumuum bay ka mid tahay bimacnaa waxa weeye ayi shay wax la sameeyo oo ducada ka karaamo badan ma jiro xadiiska horu marka la macno yahayo ina adducaa huwa alcibaada yani waxa weyaan kulli waxay adkaynaysaa baryadu meesha ay ilaahay agtiisa tabaaraka watacaala ka joogto iyo sida uu jecel yahay ayb addoonku marka waa inuu ku dadaalo ilaahay baryadiisa tabaaraka watacaala oo uu barto uu barto alla sida loo baryo oo khaasatan adkaar waxaa jirta ama adciye waxaa jirta ma'huuro ah oo qur-aanka ku timid ama sunnada nabiga ku timid sal ly aslam oo gaaban oo ruux kasta xifdin karo qaban karo ruux kasta u qaban karo adciyada ma'suurka ana way ka fadli badan tahay adciyada ruuxu isku hagaajiye isagu ama midahay wadaad kaloo isku hagaajiye uu ka qaatay waxaa ka fadli badan adciyada qur-aanka ku timid ama sunnada nebiga ee saxiixada sugan ku timid taas marka in la bartaa fiican oo ruuxu barto oo isku taxallujiyo adciyada qaarkood nebigu saxaabada wuxuu u bari jiray sida qur-aanka ay u bartaan oo kaleeto sida qur-aanka kale u bari jiray inay u xifdiyaan saas way macnaha marka adciyadii inaad barato oon adugu isku dayda inaad baahidaada alle u gudubsan karto oo aad khayr adduuniya mid aakharaba aad weydiisan karto khaasatan jawaamic aladciya waxaa jira kelimaad oo kokooban oo haddana jawaamic ah aatina fi dunya xasanatan fi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar allahuma inii as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar waatii nebigu ku yuri sal ly slam ninka saxaabiga ah markaad ducaysanayso maxaa qahdaa uu yidhi yaa rasuul allah inii laa acrifu aw laa aclamu dandanataka walaa dandanata mucaad aniga waxaan aad adiya mucaad akridaan iyo muumuudiina aniga wax badan ka garan maayo laakiin ilaahay baan janno weydiistaa buuhi cadaabna ka magan galaa markaasuu nebigu wuxu yhi sal ly slm xawlaha nudandin buu nabig sal ly slam aniga mucaad naftanadu iyada unbaanu gaararkeeda wareegnaaye kama agfoginbu rasulku sal lay slam soma marka allahuma inii as'aluka aljannata waacuudu bika min annaar caamay kasta haddaad tahay waad qaban kartaa sooma marka in adkaarta la barto waa maqsad weyn maqsad weyn weliba haddana macnaheeda in la barto macaanida adkaarta iyo adciyada markaasay kuu dhadhamaysa markaad akrinayso eed macnahana fahmayso way kuu dhadhamaysa haddaadan baranin af kastood ilaahay ku baridaay alla waa yaqaanaa waana ku fahmaya kii carabiga hadduu kugu adkaado ka soomaaligaaga ku bari sooxiliga ku bari oo ingiriiska ku bari oo luuqadaad garanaysa ilahay wax weydiiso saas macana kan kale ma'suurka unbuna gaari karin weye laakiin ilaahay tabaaraka watacala waa kugu aqbalay saas macana oo waa saxiix allahuma salaada dhexdeeda mooye iyada salaada gudaheeda ijmaac wey khilaaf shaadaa ku jira inaan waxaan ka ahayn luqa alcarabiya laguma ducaysan karo wixii duca ka baxsan luqada carabiga luqadaha kale salaada dhexdeeda laguma ducaysan karo ayib marka ducada hala barto وعن أنس رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحر الدعاء دعدي وبين الأذان والإقامة أقمدي آذانك انت أضحيساءها لا يرد لما أليه الدعاء دعدي لا يرد لما الديد لما سعليه بين الأذان والإقامة آذانك أقمد أدحضر yani waa la aqbalaa wey ma soo noqoto akhrajahu waxaa soo saaray annasaa'iy waayruhu wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana waayruhu ibnu xibbaan hayrkiiba waxaa soo saaray axmed iyo abu daawuud waxaa kaloo saxiixiyey sheekh albani fi lirwa xadiidkani waa xadiis sugan wey isaguna wuxuuna tilmaamayaa wakhtiyada khaaska ah oo wakhtiyo khaaska waxaa jira baryada la aqbalo xaalado khaasaa jira xaaladaha waxaa ka mid a ah, marka inta la aadaamay aan weli la aqiimin biriduhu waa furan yihin marka baryada aad gudbisato toos bay ilahay ugu tegaysaa tabaaraka watacaala waqtiya noocaasa ka mid watiyadaas waqtiyadaha munaasabka marka inaad la fiirsato saacadda ugu dhambaysa maalinta jumcadoo kale masalan xilligaad musaafirka tahay oo kale waalidka ilmihiisa u ducaynahay ducaynahayoo kale wahaakada markaad madluumtoo lagaa gardaran yaho kale adciyo waxaa jira xilliyo munaasabaad ama xaalado aan soo noqonin baa jira toos u gudbaya marka jaaniskaa ka faaidayso la fiirso xilligu ruuxu sujuudsan yahoo kalea ka mid xilligu sujuudsan yahay ayaa ka mid xaadiis fara badan ayay ku soo aroortay oo yani xaalado badanoo noocaasa tilmaamaya iyo xilliyo noocaas oo kale culimada qaarkood waxay yidhahdaan fii suurati yuusuf nabiyullaahi yacquub markay wiilashiisii ku yidhaahdeen ilaahay dembidhaaf noo weydii wuxuu yidhi sawfa astakfiru lakum rabbii soomaahin ah, ilaahay dembidhaaf waan idiin weydiin doonaa oo wax imaan doona ma ogee ilaahay u dembidhaaf markaaba dhaho baa lays weydiiyey muxuu u dibdhigay culimada qaarkood waxay yidhahdaan xilli wuxuu la fiirsanayay xilliyada baryada la aqoona ka mid ah yuu u dibdhigtay saasay mufasiriinta qaar ka mid ay ah yidhahdaan ayib wacan salmaana radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal alay slam rasuulku wuxuu yidhi ina rabbakum rabbigiin xayiyun waa mid xishood badan kariimun oo deeq badan oo wanaagsan waay ah, allah sifaadkiisa way ka mid tahay xayiyun waa xishoodaa alla tabaaraka wa tacaala laakiin xishoodka addoommada iyo xishoodka rabbi isku mid maaha oo min sifaati alkamaal weeye alla tabaaraka wa tacaalana u sugan addoommadana markay sifadooda tahay waa sifo laa'iqu ah insaanka iyo aadamaha oo waa yani waxay raacsan tahay isagiiyo abuurkiisaoo naqsiguba sidiisaba asal u ah soo ma marka allah waa xishood badan yahay waana kariimo waa mid deeq badan yastaxyii wuxuu ka xishoon min cabdihi addoonkiisa idaa goortii rafaca uu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood ilayhi xagga alle markuu kor ugu qaado wuxuu ka xishoonay alle an yaruddahumaa labadii gacmood inuu ku soo celiyo inuu soo celiyo sifran ayagoo madhan ayagoo wuxuu yani ibir ah oo waxba ku jirin inuu alle ku soo celiyo waa ka xishooda akhrajahu waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila nasaa-iya nasaa mooye wasacahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey ayib waxaa taxsiiniyey sidoo kale alimaam tirmidi xaafid ibni xajarna wuxuu leeyahy fi lfatxi ilbaari wuxuu leeyahay sanaduhu jayid sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiidkan xadiidka waa sugan yahay rabbi tabaaraka watacala waa mid xishood badan oo kariim ah wuxuu ka xishoon addoonka xaggiisa hadduu labada gacmood u taago inuu ku soo celiyo labadii gacmood oo madhan xayun muu yidhi xayun baa lay qoraya laakiin xayiyun waay saas w xadiis saas waay xayiyun mid xishood badan waay waa laba ya ayib saacidi uu qoray ma jirta xayiyun ya xayiyun buu idin qoray saasoo sax xadiis saasoo caan ku yahay xayunta waa nooc tasxiifa ku jira ayib xadiisku wuxuu kutusayaa in addoonku markuu baryayo aadaabta baryada inay ka mid tahay in uu gacmaha kor u qaado oo gacmaha taagto marka alla la baryayo in gacmaha la taago mashruuc weeye bilijmaac khilaaf kuma jiro bal xadiidkeedu waa xadiid mutawaatir ah macnawiyan tawaaturka lafdigaaba iyo tawaaturka macnawigaa ah. mutawaatir macna waa leannu nabiga sal alay wasalam akar min mawdic baa laga xifdiyey asaga oo gacmaha taaga oo alla baryaya saas maana marka mashruuciyadeeda khilaaf kuma jiro mashruuciyadeeda khilaaf kuma jiro allahuma meelaha qaarkood oo khaasa oo nebiga ay ka sugan tahay inuu baryo sameeyey gacmahana uu taagin ta'asiyan meesha iyada ah gacanta la taagi maayo meelaha khaaska ah ee waa la baryay ee sugan tahay haddana gacmaha uusan taagin siduu yeelay baan yeelayna sooma laakiin meelaha kale mutlaqa ah gacmaha la taagaya ilahi baana la baryaya ayib gacmaha marka la taagayana sida mashruuca in in eh, sacab sacabka gacanta sacabkeeda iyo dhanka cad in cirka loo taago sidaas waa allahumma hal meel oo salaatu istisqa salaatu istisqa iyada nabigu saas u fooriyay sal alayhi wasallam sida taas sugan ama inta kale korba loo saasa macna loo taagay tayib hadiisku wuxuu kamid yahay oo waxay kuugu kaalmaynaysaa bimacnaa ducadaada in la aqbalo gacanta taagideeda gacanta taagideedu ducada aqbalkeedii asbaabta ka qeyb qaadanaysay ka mid tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkan oo ay culimmadu u daliishadaan allah tabaaraka wa tacaala inuu kor jiro nusuusta kutusaysay ka mid tahay allah tabaaraka wa tacaala meel kasta ma joogo meelaan la garanayninna ma joogo mawjuudun fii kulli makaan sax maaha mawjuudun bilaa makaanna sax ma ah labadaba ashaacirada iyo maaturiidiyada iyo jahmiyadaa ku wareeray mawjuudun fii kulli makaan bay dhaheen markii lawaasim ayna ka bixi karin la saarayna mawjuudun bilaa makaan bay u boodeen mawjuudun bilaa makaanna waxaa la yidhi maba jiray ka dhiganta khatar waay marka waxaasoo dhan maxay ka cararayaan sifada culuwiga iyo inay sugaan istiwaaga allah inuu sarreeyo waa masalo fitri ah soma sir firi ah gacmaha inaad kor u taagaysood kor u taaganayso waxay ku tusaysaa inuu korkaa jiro alla tabaaraka wa tacaala inuu korkaa jiro xataa dadka aan rasaa'isha iyo kutubta iyo gaanin laftoodu allah kor bay u aadaan dhankaana uma aadaan dhankaana umaada kor bay u aadaan haddaad habar masaay ah oon malaha kitaabo gaadhinba haddaad ku tiraada ilaah xaggee buu jira Mungu iko juu ikulewa so aa, ah, Mungu iko juu korbu kitabu bas wa fitra ilahi uu ku abuuray allihii abuurtay baa ku abuuray inuu kor jiro wadaadkii tafsiirka akhrinayna waa lagu kari laa ilahay kor buu jira bal waxa jirtan arag wax la yaab lama tawfiiqda ilahay baa iskale sal masala tawfiiq waa marka rabbi kor buu jiraa makhluuqaadkiisoo dhan nin mukaabira mooyee iyo nin shubahaad iyo balaaya galeen mooye makhluuqaadkiisu way isku waafaqsan inuu kor jiro ayib marka xadiisku taasuu ku tusaya wa can cumara radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasulu sal ly sl rsulku wuxuu yidhi idaa goortii madda uu taago yadayhi labadiisa gacmood qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay sl rsulku wuxuu ahaa idaa goortii madda uu taaga yadayhi labadiisa gacmood fi ducaa'i baryada dhexdeeda markuu labada gacmood taago lam yaruddahumaa labada gacmood ma soo celin jirin xataa yamsaxa ilaa uu masaxo bihimaa labadii gacmood wejhahu wejigiisa ilaa uu ku masaxo ilaa uu wejiga ku tiro oo wejiga mariyo labada gacmood ma soo celin jirin akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu tirmidi baa soo saaray walahu xadiidka waxaa u sugnaaday shawaahidu baa u sugnaaday xaafidkaa wata hadalka weli walahu shawaahidu axaadiis u kacaysa buu leeyahy minhaana waxaa ka mid a axaadiista u kacaysa xadiidu bni cabaas xadiidkan cabdulahi bn cabaas radi allahu canhuma oo cinda abi daawuuda ku sugan iyo wa waayrihi abu daauud ayrkiiba abu daauud iyo eyrkii baa soo saaray wuxuu yidhi xaafidku wa majmuucuhumaa labadan xadiid isugeyntooda wamajmuucuhaa dhe wamajmuucuhaa axaadiistaa isugeynteeduna yaqdii wuxuu xukumayaa biannahaa ayadu biannahu dhe xadiidkani xadiidun xadiid inuu yahay xasanun oo xasana wuxuu yidhi xaafidku xadiidkaa hore cumar mid cabdullaahi ibnu cabbaas baa u markhaati kacaya axaadiis kalena way u markhaati kacaysaa axaadiista markii laysu ururiyo laysu geeyana waxay keenaysaa oo xukumaysaa axaadiistaasi xadiiskaasi inuu xasan yahay oo xasan likhayrihi markii laysu ururiyo wuu xoogeysanayaa buu ka wadaa macana ayib xadiidka marka bal shawaahidiisii aan dib ugu noqon maxaa ka sugan xadiidka hore cumar ee tirmidi uu soo saaray sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo xamaad ibnu ciisa ibnu cubaydaa ku jira oo jumhuur lmuxadisiin ay daciifinayaan ayib saas daraadeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa wuxuu ku daciifiyey oo wuxuu yidhi markuu jumhuur ka kasoo guuriyey inuu daciif yahay ninkaas ayuu wuxuu yidhi familuhu daciifun jiddan buu yidhi isagoo kale bacfigiisu xataa caadi meehe waa daran yahay xadiikaa horta sanadkiisa ninkaasaa ku jira waana daciif amaa xadiidka cabdulaahi bnu cabbaasee dambe isagana sanadkiisa waxaa ku jira horta lafdigiisu waxa waaye lafdigiisu waxa weeye nabigu inuu yidhi sal ly slam laa tasturu ljudura derbiyada ha asturina man nadara fii kitaabi akhiihi bigayri idnihi fainamaa yanduru fi nnaar walaalkii kitaab uu leeyahay ruuxii fiiriya isagoon u ogolaanin naar buu fiirinayaa salu llaha caza wajalla bibutuuni akufikum gacmihiinna sacabkooda iyo yani calooshooda alle ku barya walaa tas'aluuhu biduhuuriha gacanta dhabarkeeda allaha ku baryina faidaa faraqtum famsaxuu biha wujuuhakum markaad dhammaysaan baryada iyo gacmaha korutaageedana wejiga ku masaxa xadiidka ibnu cabaas lafdigiisu waa kaa waxaana soo saaray alimaam abu daawuud fii sunanihi laakiin markuu soo saaray wuu daciifiyey xaafidku inuu ku darana wa yahay muusan ka aamusin abu daawuude wuu xukumay oo wuxuu yidhi rawaa hada alxadiia ruwiya hada alxadiidu min hayri wajhin bu xadiidkan hal weji ka badan baa lagu wariyey bu can muxamed ibnu kacbin baa laga wariyey bu kulluhaa waahiya buuri duruqdaana dhammaanteed oo oda daciif buuri wa haada ariiqu amhaluha ariiqanaana ugu roon buuri ariiqan cabdillahi bn cabaas xadiiskiisaabaa ugu roon buuri isagana waa daciif buuri isaguna waa daciif oo ficlan sidaas weeyo dacfigiisu wuxuu ka imaanayaa waxaa ku jira raawi aan magaciisaba la sheeginba mubham ah mubhamkuna waa majhuul sooma saas weyaan marka isaguna waa daciif ka horena waa daciif waxaa soo saaray sidoo kaleeto ibnu maajah baa soo saaray shaahid kale shaahid kale xadiidka uu leeyahay baa ibn maajah soo saaray oo shawaahidda uu ibn xajar tilmaamayuu ka mid yahay asagana sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo saalix ibnu xasaan annadri oo matruuk ah kama fi taqiif saas macana saas daraaddeed duruqda xadiidkaasi gacmaha markii kor loo taago wejiga ha la masaxo xadiidka dhahaya duruqdiisa hal dariiq oo fayow kuma jiro uruqdiisuna wax isxoojin kara ma ahe dacfigoodu waa daran yahay xadiidka haddii uruq badan uu leeyahay dacfigiisuna uu daran yahayna ma isxoojiyo cinda jumhuuri lmuxadiiin allahuma imaamu suyuuti baa masaladaa ku shaadoobayo wuxuu yidhi hadday uruqdu badan tahay dacfigeedu shadiid ba ha ahaadee farabadnidaasay isku xoojinaysaa buui waana masalo uu khaas leeyahay alimaamu suyuuti caleyh raxmat ullah jumhuur lmuxadiiin waxay qabaan duruuqda haddii dacfigoodu shaduud yahay isma xoojinaya ismana kabayaan xadiidkaasi marka waa xadiid daciifa sidaas daraaddeed baa alimaam abu xaatim araazi wuxuu yidhi xadiiun munkar buu yidhi xadiiun munkar sheekh albanin caleyh raxmatullah sidoo kale isagana irwaagu ku daciifiye xadiidku marka ma sugna ayb duruq kaleetoo badanna waa leeyahay waxaan leeyahay duruq kalena waa ku arooray laakiin dacfigoodu waa wada daran yahay saas daraaddeed ma sugna walow bacdu ahlilcilmi iyo taxsiiniye waa jiraan rag taxsiiniyey oo xadiiska waxoogaa duruqdiisa sidaa xaafidku isugu xoojiyey isku xoojiyey waa jira waxaa ka mid a ah maalan alimaam suyuuti caleyh raxmat ullah waa taxsiiniyey waxaa taqriiriyey alxaafid almanaawi baa isaguna taxsiinka taqriiriyey marka waa jiraan culimada qaarkood oo xadiiska isku xoojinaya laakiin duruqdiisa marka la daraaseeyo dacfigu waa daran yahay ayib marka waa masalo maadaama xadiiskeedu ma sugan yahay mise ma sugna laysku hayo fiqhi ahaanna khilaafiye noqon karta fiqihaana khilaaf bay oo ninka arka sida xaafid ibnu xajar iyo siyuuti iyo xadiisku inuu sugan yahay cidda arag waxay fatwoonayaan in wejiga lagu masaxo inay mashruuc tahay binaan cala alxadiid culimada aragta xadiisku inuu daciif yahayna waxay dhahayaan mashruuc ma aha wejiga in lagu masaxo binaan cala cadami hubuuti alxadiid xadiiskaan sugnayn agtooda wa calaa hada alasaas bay masaladu khilaafiyataa marka masalada wejiga ma lagu masaxaya gacmaha mise lagu masixi maayo waa masala khilaafiya khilaafkeeduna wuxuu ka imaanayaa xadiidku ma sugaya mise ma sugna isagii baa laisku khilaafsaya xadiidka marka waxaa xoog badan inuu daciif yahay oosan sugnay alimaam ibnu mubaarak caleyh raxmatullah wuu karaahaysan jiray gacmaha in wejiga lagu masaxo imaamu maaligna waa inkiray waxaa kaloo isagana karaahaysan jiray sufyaan alimaamu nawowi wuxuu yidhi muxuu ahaayey markuu ka hadlayay laa yundab buuri ah, sunno maaha buuri in wejiga lagu masaxo gacmaha waxa ugu horreeyey oo arrintaa uu ku raacay ninkii loodhan jiray alciz bn cabdisalaam sultaan lculamaa ninka la baxay oo wuxuu dhihi jiray isaga laa yafcaluhu ila jaahil wejigoo gacmaha lagu masaxo ninaan waxba garanayna ama caqligiisa si wax ka yihiin baa wejiga gacmaha marmarya buuyuudhihi jirayisga ciz bn cabdisalaam marka arrintaasi adiga waxay u noqonaysaa sugnaanta axaadiista haddayna sugnaynna mashruuc maaha laakiin ninkii culimo ah ee aqoonteeda leh ee ijtihaadkeeda leh ee axaadiistu la sugnaada ee markaa fatwooda binaan calaa haada waa la masixi karaa fatwoodaay wax lagu eedo male bidcaad ku dhacdayna lama dhihi karo lanna dabeecaddii masaa-ishii bidco iyo lahaan jiray mas'aladana dabeecaddeeda male masaaisha isha noocan oo kaleetee daliilkeeda laysku khilaafsan yahay ma sugan yahay mise ma sugnaa cinda almuxadisiin weliba khaasadiina isku khilaafsan yihiin mas'alada ku dhisani bidca iyo ma gasho baashi ma gasho saas man lakiin waxay gashaa masaa'il alkhilaafiya oo ijtihaadiya oo yasuuqu fiiha alijtihaad waxa ka furan waa niqaash iyo in laystusaaleeyo iyo in laga doodo laakiin ruuxii kula garan waayo ra'yiga kala qaato oo daliilkoo ku qancay ama agtiisa ka sugnaaday ama intuu weydiiyey u fatwado taqliidiyey u raacaay mubtadic baa tahay ma xukumi kartid masalada marka dabeecaddaasay leedahay sida xoogga badani waa inaysan sugnayn oo mashruuc ahayn laakiin aimadaasaa qaba waxay u qabaanna xadiiska agtooda ka sugan sidaa wey marka masaladaasi dabeecaddeedu sidaas wey haddayna sugnayn halayska daayo anigana qanaacadayda inayna sugnayn waay oo culimmada inayna sugnayn qabaan anigu muxuu ahayaan ra'yigooda ila xoog badany laakiin hadda meesha waxaa yaalla xaafid ibni xajar iyo muxuu ahaay suyuuti iyo aimo waaweyn baa meesha yaallo xadiisku la sugay hadday dhahaan waa la masixi karaa mubtadicaatiin ma dhihi karo ninkii ra'yigooda ku qancana mubtadic baata mubtadic baata lama dhihi karo hawo un ha raacin hawo raacun ha noqoninoo muxuu ahaayey nin uu sheekhaygaa saas yidhi iyo waan iska raacsanayo oo ha noqonin ama sidaa ila qumanaatay diin ahaan ugu qanca hadday diin ahaan iyo daliil ahaan aad ugu qancdo ahlan wasahlan فالاجتهاد يسوق فيها الاجتهاد هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم